bismillahiraxmaaniraxiim kulan wacno wanaagsan saaxiib beeladelkiin meel waliba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiye magaalada tan muqdisho mar kale cana wanaagsan saaxiib yaal waa barqa talaadaha taarikhdan waxay ku dheegan tahay sagaaliyo tobanka bisha sagaalaadii sebtembar sanadka labaatan saddex labaatan qodobada ogaal hadii ala yaraado aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka howlgallo xooggan oo ka dhan ah kooxda al-shabaab ka wada deegaana ka tirsan galmudug iyo hirshabeelle isbeddelka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku sameeyey hoggaanka milatariga dalka maxaa laga filan karaa falanqayn ku saabsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobada kaload maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya ku dhowaad soddon qof oo ku dhintay shil gaar oo ka dhacay dalka bayru iyo kanada oo dalkeeda ka cerisay danjira hindiya oo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa kiiska wadaad caan ka ahaa dalkaasi kanada qodobadaasi dabcan wixii hor nagu soo kordho iyo xubnihii joogtadaha ayaa qayb kaha ah saaxiib yaalo diyaar garooba dhegeysiga barnaamijka ogaal

Thank you. cadawuhu dalkeenna maduudsii karaayeedirir ku raadinayo nabad ku taqnayaaba hadugsaninaxo wax dinta dhawacaa dhegeystayaal heeskaasina waxaa uu daafur ahaa barnaamijka ogaal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin anna gamas kugu masixi aad ku gubataaye geedihi iyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayr duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamastafiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boron gubac ku liibsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeelal soomaaliya ayaan kii kala gegima ina kala geeyin gorma go-anin gegan iyo allow geed qaladay kaadhig gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilababshe geengeenle iyo gumuda ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allo guriga kuu seex rabigegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyin gudcurmaana ruubaad ka dulgod iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin saaxiibyaal mar kale waana wanaagsan aan ku bilownay barnaamijka hal gobolka ama gobolada galmudug haddaan ku bilowno ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa howlgallo xoog leh oo ka dhan ah kooxda al-shabaab waxay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka mudug gaar ahaan magaalada camaara oo shalay laga qabsaday kooxda al-shabaab aaga magaaladaas ayaa lagu arkayaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo sii ballaarinaya waxaa la tuhunsan yahay in kooxda al-shabaab weeraro ama dhagar ee eh, ku saabsan in miinooyin dhulka ay ku aasto la tuhunsan yahay ciidamaduna howlgalla miro baarisa ayay ka wadaan aaga magaalada camaara oo shalay gelinkii dambe ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanku ay la wareegeen milatariga soomaaliya weli wuxuu ku siisiqayaa deegaano badan oo ka tirsan mudug waxaana saacadahaas waadan suurtagal ah in deegaano hor leh ciidamadu ay la wareegaan dhinaca kale gobolka shabeelaha dhexe waxa ay wararku ay sheegayaan in bariga gobolkaasi ciidamada deegaanka ay ku sii siqayaan deegaanka runirgood iyo deegaano kale oo hoos yimaada ayaa warku ay sheegayaan in ciidamada deegaanka oo abaabulan ay gaareen waxaana ujeedkeedu uu yahay howlgallo hor leh oo ay doonayaan in bariga gobolkaasi shabeellaha dhexe al-shabaabka ku harsan in laga saaro deegaano hoos mahaday oo califool califoldheer kamid tahay oo shalay ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab weli aagaas ah dhaqaaq ayaa iyana ka taagan waxaana ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanku weli ay ku raad joogaan ama ay sheegeen in ay daba joogaan xubno ka tirsan al-shabaab oo la tuunsan yahay inay ku dhuumaalaysanayaan hawdka dhulka beeraha ah ee califool deegaanada hoos yimaada magaalada mahadahi ee gobolka shabeelaha dhexe madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xeer madaxweyne waxa uu ku magacaabay sareeyo guute madey nuur sheekh taliyo ku-xigeenka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kalena madaxweynaha ayaa darajada gaashaanle sare waxaa u dilacsiiyey dayax cabdi cabdulle oo u magacaabay taliyaha ciidanka dhulka waxaana isbeddelkan uu imaanayaa muddo afar bilood ka yar kadib markii isbeddel lagu sameeyey hogaanka milatariga dalka arintan ayaa dadka siyaasadda ka faallooda siyaabo kala duwan u falanqeeyeen iyadoo madaxweynuhu arrintan uu u sababeeyey dhaliilo la sheegay inay wajahayaan hogaanka ciidamada tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii xooganaa ee cows weyne bishiina dhaaftay ay ku qaaday kooxda al-shabaab halkaas oo ciidamada dowladda khasaare xoog leh uu kasoo gaaray tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyana waxaa jiray tuhumka ah in saraakiisha ama sidoo kale hoggaanka militariga isbeddel lagu sameynayo haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud isbeddelkan uu sameeyey maxaa laga filan karaa ma ku saxan yahay mise waa kii loo baahnaa su-aalahaas iyo su-aalo kale falanqeyn arrintan ku saabsan waxaan wax ka weydiinay falanqeeyo ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka maxamed xadir Ah, bismillah waa mahadsan tahay eh, adiga dhegeystayaasha radio kulmiyana waa salaamaya dabcan eh, arintan siyaashaadka ciidanka inkastoo yihiin wax dawladda gooniya haddana eh, isbedelada qaarkiis oo dhacaya waxaa is odhan karaa waa wax si uun ku yimid sida dontayta ha ahaatee laakiin midda keliya aan ka fiirinayna waxaa waaye soomaaliya maanta jirta marxalo dagaal gobolada soomaaliya dagaala ka socda Ah, inkastoo istrajarka ciidanka soomaalida iyo sida ay u howlgalaan iyo saraakiishooda sida ay maaragtay dagaalka qaybta ugu yihiin iyo sida ay u qaadayaan intaba dadka soomaalida ay aaminsan yihiin eh, inaynan ahayn yani aysan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa Ah, waxaa jira hadda aan ognahay taliye iyo taliye ku-xigeen iyo taliyaha lufta iyoiyo saraakiilka hoos shaqayso eh, taliyaha hadda eh, la bedelay eh, taliyaha lufta lagu bedelana hadda waxaa umaleynayaa muddo yaruu magacaaban yahay ah, marka halkaas laga fiirinayo horta dhacdooyinkaas sida deg dega isku bedelayo xoogaa yani kalsooni darray gelinaysaa Hmm. yani hanaanka ciidanka hmm. ah, qofka inta la magacaabo haddaan laga daba tago la bedelo waxaan isleeyahay yani wax <clears throat> ku fiican ma ahan qaanuunka ciidanka inkastoo go-aan dowladnimo uu yahay ah, waana waxaan leeyahay eh, rajada sarkaalka markaas la magacaabay iyo kal cusub iyo kan kaloo joogo waxay gelinaysaa inuusan hmm. shal fadhiyo usan lahayn oo xoogaa uu aaminayo in mar walba asagana sidaas ay ku dhici karto waxaa malaynaa markii labaad oo hadda isbedel madaxweynaha ku sameeyey mm. taliyaashan hadda lugta marka inkastoo wuxuu yihiin wax go-aan dawladeed mm-hmm. haddana waxyaalaha qaarkiis waxyaalo dadka iyo kubarada ciidanka aysan jeclaysanaynin waay sida isbebedelka deg dega ay ku dhacayaan waayahay ciidan ahaan markii loo fiiriyo arintan Eh, in muddo afar bilood gudahooda ama wax ka yar la bedelo istaraatiijiyadda ama hogaanka ciidamada yacni ma madaxweynahay fudeed ku tahay mise awooda madaxweynaha iyo siduu isbedel u rabo ayay qeexaysaa mise minuu madaxweynuhu fudud yahay oo qalad ku degdegayo labada un mid bay noqonaysaa marka maxaa isleedahay madaxweynaha talaabadiisa way u ekaan kartaa ah, horta dabcan dee madaxweynuhu wuxuu aada u quudareynaya xilligan eh, in si deg deg ah guulo fara badan lagu gaaro oo aad maaragtay ciidamada soomaalida ay awood badan ugu yeeshaan inay waxyaalo badan ay xaqiijiyaan arintan hadda eh, inkastoo aan aaminsanahay in yani awaamiirta ciidamada ama saraakiisha eh, soomaalida ha ahaato ama taliya xoog ha ahaado ama mid ku ha noqdo ama mid luga ha noqoto Eh, qaanuunka ama qaanuunka istaraatiijiyadda ciidanka ama qorsheynta dagaalada iyo sida wax loo kala qaadaynayo inta badan waxaa awood buuxda ule waa taliyaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya alaamaha ah, kale ka hoos shaqeeyo awaamiir iyo wargelin baa la siiyaa iyo qorsheyn meelay ku dhaqaaq karaan eh, marmarka qaarkiis waa dhici karta in talooyin iyo wax laga dhegeysto wax laga wareysto Ah, sargaalkan eh, lugtana inta badan eh, shaqadiisu waxay ku xangaaban tahay awaamiirta ka imaanaysa taliyaha ciidamada eh, qalabka sida sidaan taliyaha waxaa isagana kasii sareeya madaxweynaha soomaaliya oo asana ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida marka qaanuunka sida ciidanka iskugu xiran yihiin waaye midaan hadda isbebedelka hadda la samaynayo inkastoo rajadu ay tahay in degdeg wax lagu qabto haddana eh, sargaalkan eh, waa macquul in asaga laftirkiisa aragti eh, ka timid uusan ku qancin maarata goosashkaas loo dhiibay mhm. waa macquul in madaxweynaha uu duray shaqada iyo habka uu la falgeli karo laakiin mar walba waxay ku fiicneed ama dawladda iyo saraakiisha ciidamada iyo cid kastoo aragti markii shaqsiga la magacaabayo soo jeedin iyo la tashi badan baa la sameeyaa in cidda marka shaqada loo diraayo ay noqoto cid laga fiirsaday aadna looga baaraandhigay yani kartida aqoonta iyo awoodda u yeelan kara in ciidamaha luga uu hogaamiyo mm. ah, laakiin marka ay dhacdo in aan tamaanta ku magacaabo berina ku bedelo mm xoogaha waa qaanuun aan isleeyahay yani eh, deg deg badan baa jira haddana waxaan leenahay rajada ay soomaalidu ay qabtay ah in maarata isbedel degdeg la gaaro ama madaxweynaha soomaaliyana ku daraynayana marmarka qaarkiisna ku imaan karta mm. marka eh, haddana howlgalle xoog badan ayay dowlada soomaaliya samaynaysaa iyo ciidamada deegaanka oo iskaashanayo oo hadda in guulo badan aada loo gaaray eh, isbedelka hadda maalmihii ugu dambeeya ciidamada ku socdana qeybda ka aad dabajabkii ama dhibaatadii ka dhacday coosweyna iyo kasoo baxitaankii meelaha faraha badan ee ilmada kasoo baxeenna hmm. dabcan laftirkeeda shaki badan bay keentay marka waxyaalo badan oo annaga waxaa jira hadda naga qarsoon ama shacbiga soomaaliyed ka qarsoon oo laakiin yani eh, markii hoos loo eegay yani waxyaalo badan oo khatara inay jiraan waa wax suuragala waa caqabadaha marka isbedbedelada dhacaya waxay ku imaanayaan sida annaga aaminsanaha ama qiyaasi karno inay ku imaanayaan maaragtay eh, arintan yani ciidamadii kasoo baxay qurimaha intooda badan madaxweynuhu nagu sheegay inuu tallaabo qaadi doono Ah, tilaabadan waxaan lasii qorsheyn karaa ama lasii eh, adrasi karaa inay dhici karaan saraakiil badan ay saameyn doonto marka eh, anagu aragtida marka halkaasaan ka fiirinana marka eh, umaleymayo madaxweynaha in yan go-aan katiirshalaana uu waxalba u samaynayo waayahay markaan eegno golaha wasiirada ama si guudba xukuumadda soomaaliya iyada lafteeda waxaa lagu eedeeya ama lagu dhaliilaa siyaasiyiinta wax falanqeeya qaarkood ay ku dhaliilayaan inaysan eh, sida madaxweynuhu wax u wado howlgalka aysan kala muuqan marka suurtagal ma tahay in isbedelku uu kusii faafo golaha wasiirada qaarkood eh, sida wasaaradaha ku shaqada arrimaha dagaalka iyo militariga makuu muuqataa arintan isbeddelku inuu sii ballaaran karo ah, horta dabcan dowladda soomaaliya eh, dagaal ay qaaday madaxweynihii soomaaliya ugu sarreeyay dalka ayaa ah, muddo dheer wuxuu u joogaa eh, gobolada soomaaliya gobol ka mida si uu u xaqiijiyo yani gulubka eh, amniga ama xasiloonida dalka dib loogu soo celinayo hmm. ah, nasiib daro waxaa in golihii wasiirada soomaaliya xildhibaanada si u badan shaqaalaha rayidka ama guud ahaan dowlada soomaaliya aan dhaho nine percent waxaan isleenahay shaqada socotay qeybka maahan ah, taasna waxay keenaysaa ama moralka eh, dowladda ama hogaanka soomaaliya ku dhalinaysa inaysan jirin yani qorshe dagaal ay kala qayb qaadanayaan Ah, soomaaliya maantay xaalad dagaal ay gashay eh, dagaal culus baa lagu jiraa dowladdu waxay go-aansatay in xasiloonida iyo kala dambeynta dib loo soo celiyo in meesha laga saaro kooxahan caqabada ku ah nabada soomaaliya ee muddada aada ku dheer daashada ummadaan ay udiida inay xarsadaan inay hoydaan ah, marka arinta hadda golaha wasiirada almost eh, aaday kala badan yihiin inta hadda wasiiro eh, shaqo galay ama ka shaqeynayo dagaalkana aaday u kooban yihiin xildhibaanada sidoo kaleeto marka Eh, arintaas marka xagga laga fiiriyo dee dadku waxaa is leedahay waa dad danleeya oo shaqo taga oo meesha un u yimid inay maaragtay mushaarkooda ka raxsadaan iyo nolosha wax xiisaa aysa ku haynin maaragtay in dalka isbedel ka dhacay iyo inuu maaragtay horumar amniga u baxo Eh, qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay aaminsan yihiin meesha la joogo oo sidaas dalka u kala kharibnaado oo aragtiyo kaloo shisheeye u shaqeynayo marka qaar kalena waaba yani eh, moodayaal oo maba ka warhayaanba shaqada ay hayaan iyo waxay tahay iyo halkay shaqada ka aadi lahaayeen marka arrintaas oo dhan marka la fiiriyo waxay keenaysaa marka dib laisku kurjumo eh, oo taxliilin laisku sameeyo ah, tusaalaha ugu fiican oo soomaalida inaan siiya u baahna waxay tahay wasaarada gaashaandhiga ee soomaaliya ama wasiir kastoo gaashaandhig ama adduun ha ka jiro ama mal kale ha ka shaqeeyo shaqada uu qabanayo mm. yani waa inuu horta fahamsan yahay wasaaradda gaashaandhig oo kale waxyaalaha aadka loogu dhaliilaya waxaa ka mid a ah. mm. waxay wasaaraddii gabtay kaalinteedii ahaa logistic haddaa maqasho wasaaradda gaashaandhiga waa wasaaradda diyaarisa ama fududaysa adeegyada ay u baahan yihiin ciidamada marka hawlgalka ku jiro hadday noqoto daawada hadday noqoto raashinkada hadday noqoto rasaasta la isticmaalayo Eh, haday noqoto yani eh, wax kastoo agab ay u baahan yihiin yani ciidamada howlgalka ku jiro ayay eh, inta badan diyaarisaa ah, soomaaliya waana ognaha maanta in xaalad aada u liidata ay ku jirto ay u baahan taha kaalmo caalamiga ah. waxay ahayd wasaaraddu inay wadamada maaragtay saaxiibka laha soomaaliya ka codsato qalab caafimaad waxay ahayd inay ka codsato maaragtay waxyaalaha la xiriira noloshooda hadday noqoto raashinka fudud Ah, hadday noqoto waxyaalaha kaleeto caadiga ciidamada yani wax u taraya laakiin wasiirkii gaashaandhiga wuxuu joogaa ceel hele meel layidhaahdo mar wuxuu joogaa meel tuulo ah yani wuxuu isku bedela sargaal ciidanka hogaamiyo marka shaqada wasaaradda gaashaandhiga ma aha way way ka baaxad weyn tahay wayna ka culus wayna ka mugwan tahay wasiirka gaashaandhiga waxaa keliya awoodiisu tahay waa inuu xafiiska wasaaradda gaashaandhiga kusoo laabtaa waa inuu safaro dibadda aadi karaa waa inuu isku xiri karaa yani eh, howlgallada socda iyo iyo maaragtay iyo mhm. iyo systemka oo raydka laakiin taas ma muuqata halkaas marka laga fiiriyo ayad laftigeeurisa jiro waxaa laga yaabaa in marka arintaas yani fahamka xaggaas in eh, isbedel laga sameeyo ee eh, wasiiro badan oo ayagana sidaa aan ah, shaqadaba aan xaali ka ahayn iyo qaar aan fahamsayn saa hore ku sheegan way jiraan mhm. marka waxaan isleenahay dowladda soomaaliya ama madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta waxuu kala xoranaya cidda asaga eh, garbihiisa ah ee la howlgeli karta ee eh, maaragtay dadka dareensiin karta in wadanka xaalad adag ku jiro waxyaalaha dadka eh, dowladnimada ku dhisan waxawaaye mar haddii dagaal lagu jiro waxay caasimada laga dareemo in wasaaradahooda iclaamka ay shaqo fiican qabtaan in wasaaradda ama heer gobol arrimaha bulshada shaqadooda ay cadcad tahay in yani shaqo wada iskaashi xoog badan oo ka bilaabanayso dowladaha hoose ilaa dowladaha sare inay socdaan in dadku ay dareemaan in marxaladaga lagu jiro laakiin maanta xamal markaad joogtid waxaa laga yaabaa inaad midiaha ka raadinaysa waxa ka socda laakiin taasi kuma filna aan isleeyahay marxalada dagaalka dadka waxay ubaahan yihiin in la waacigeliyo in yani morally loo sheego meesha la maraayo in rajadooda la abuura loo baahan yahay soomaaliya waa guulaysanaysaa ciidamada soomaaliyadana way soconayaan ilahna waxaan ka baryaha in guulo maaragtay degdeg ay gaaraan haddana maasha allah guulo aada u xoog badan bay gaareen waxay xaqiijiyeen dhul aada u ballaaran maalmaha soo socda saddexda bilood ugu horeysa waxaan rajeynanaa iyo galmudug inay ka madax banaanaan doonto wax kasta oo amni daraa mm. ama ha ahaadan kooxahan caqabada ku-a ah nabada soomaaliya muddooda ummadda nibad ama dagaalada qabiiliga ah ama waxyaalaha qashinka oo nabadgelya soomaalida dhaawacaya marka rajadu soomaalida maanta hundred percent bay u fiican ugu dambeyntii mar hadii galmudug iyo hirshabeelle wakhtigan sidaan u dheer ay qaadatay in al-shabaab laga saaro weliba iyadoo dadkii deegaanka aada ay u heelan yihiin bal isbarbardhig deegaanada kale sida jubbaland iyo koonfur galbeed hadii la gaaro wejiga labaad wakhtiga ay iyadan qaadan karto xarigga meel buu ka xirmaa kana furmaa Ah, colaada soomaalidana waa la yaqaanayo meel bay ka xirantaa tahay meelana ka furanta aan ku siinayaa dowlada kacaanka halka dagaalka ugu yimid ma ahayn yani eh, jubbaland iyo koonfur galbeed ma ahayn waxay soo bilaabatay waqooyi galbeed ilaa laiskugu yimaado xuduudda laisla galo eh, xadkii xawaaraha loo bixiyo ee dowladii kenya gudaha loo galo marka eh, sideedabana marka aad dagaal samaynayso waxay u baahan taha marka waa inaa meel jaa ah ka dagaalgeli karta ay jirtaan arrintan marka hadda bilow fiican waaye almost mudug waa laga soo dhammaaday gobolka mudug eh, waxaa ka haray waa waa waa meelo yaro hadda ayadan maalmaha soo socda la xaqiijin doona ammaankooda galgaduudna waxay qaadan doontaa almost wax yar eh, hir shabeella laiskugu imaan doonaa ayadana ma u malaynaya in eh, toban ilaa dhowr tobanbir ka badan qaadan karto kadib dowladdu waxay qorsheyn doontaa dagaal gulub ballaaran oo xoog badan oo ku wajahan jubbooyinka marka waa dareemi kartaa ciidan kusoo jabay eh, ama muddo kasoo dagaalamaya eh, meelo kale kusoo jabay inuu isku celin karo yani meelahaas marka wax waqtiga ugu yar ayay qaadan doontaa sida aniga ii muuqato waqtiga ugu yar weliba eh, wayna kasii khasaare iyo iyo hawl yaraan doontaa dagaalada hadda ka socda hirshabelle iyo galmudug boqol kiiba boqol waayahay saaxiibyaalkaasi wuxuu ahaa maxamed xaadir nuur oo ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda waxaan wax ka weydiinaynay isbeddelka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku sameeyey hogaanka taliska militariga dalka markana ah, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu ka qeybgalay kalfadhiga toddobaatan iyo sideedaad ee golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada new york ee dalka mareykanka khudbadda uu jeediyey ama kulankaas uu ka jeediyey madaxweynuhu waxauu kaga hadlay arrimo badan oo ku saabsan arrimaha amniga siyaasadda dhaqaalaha isdhexgalka bulshada iyo horumarka guud ee ka socda gudaha dalka soomaaliya khudbad dheer ayuu madaxweynuhu jeediyey laakiin waxaa warbixintan nuxurka khudbadda kusoo koobaya waryaheena xasan maxamed aweys ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo ka qaybgelayay kalfadhiga sideed iyo toddobaatanaad ee golaha guud ee qaramada midoobey oo ka socda magaalada new york ayaa khudbad uu ka jeediyay kulan lagu garfeeyay hiigsiga yoolasha horumarka waara waxa uu kaga waramay isbedelada amni dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalka uu ku tallaabsaday ra-iisul wasaare xamse ayaa kulanka warbixin ka siiyey dadaalada lagu hiigsanayo yoolasha horumarka waara ee soomaaliya ka socda iyo sida ay dowladda ay uga go-an tahay in dalka lagu soo dabaalo amni xasilooni iyo baraare loo aayo intaasi oo ay jirto haddana waxa uu xusay caqabado ay ka mid yihiin saboolnimada colaada iyo duruufo kale oo ka dhashay isbeddelka dhanka iyo cimilada oo ku horgudboon arrimahaasi oo dhan ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda federaalk soomaaliya ay qorshaha horumarinta qaranka ku jaangoysay yoolasha horumarka waara ee qaramada midoobay waxaanu si gaara ah u xusay in laga soo bilaabo laba kun toddobiyo tobankii lagu guuleystay in hoos loo dhigo heerka saboolnimada shan iyo toban boqolkiiba sidoo kale la yareeyay umuraacashada haweenka boqolkiiba afartan iyo saddex ra-iisul wasaare xamse mar uu ka hadlayay tallaabooyinkaha u qorshaysan dowladda soomaaliya si loo gaaro yoolasha horumarka waara waxa uu daaha ka rogay qorshayaal lagu kobcinayo karaanka dadweynaha sida maalgashi lagu sameeyo tayada waxbarashada baahinta fursadaha waxbarashada dalka hoos udhigista waxqoris iyo akhris la-aanta iyo abuurista dugsiyo farsamo dhinaca gacanta ah ra-iisul wasaare xamse waxa uu intaasi ku daray in dowladda mudnaan gaar ay siinayso taabagelinta hanaan lagu kobcinayo waxsoo saarka beeraha dalka ugu dambeenna waxa uu shaaca ka qaaday arrimaha horumarinta xuquuqda aadanaha ra-iisul wasaare xamsa waxa uu hoosta ka xariiqay in xukuumaddiisu dardargelinayso ciribtirka cunfiga iyo xadgudubyada ka dhanka haweenka soomaaliyeed waakan afayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya farxaan jimcaale oo isagu warbaahinta uga warbixiyey khudbad uu ra-iisul wasaare xamse uu ka jeediyey fadhigaasi ayaa waxa uu ka warbixiyey dadaalada lagu hiigsanayo yoolasha horumarka waara ee soomaaliya hadda ka socda iyo sida dowladda soomaaliya ay uga go-an tahay in ay dalka kusoo dabaasho amni xasilooni iyo baraare loo aayo tii oo ay jiraan buu yiri caqabado ay ka mid yihiin saboolnimada colaadaha iyo duruufo kale oo ka dhashay isbeddelka cimilada oo ku horgudban in sidii la rabay looga libkeeno yolosha qaarkood ee la hiigsanaya ra-isul wasaaruhuse waxa uu xusay in xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya qorshaha horumarinta qaran ee n d p la yidhaahdo ay ku jaangoysay yoolashaasi horumarka waara ee qaramada midoobey ay waxaana ra-isul wasaaruhu uu sheegay in xukuumadda dan qaran ay amniga xooga saarayso maadaama buu yidhi haddii aan amni la helin wax horumar ah oo la gaari karo aanay jiri karin waaya saaxib aaloli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal waaya saaxiib yaal barqa wanaagsan waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaale markana hay-adda laanqayrta cas waxay sheegtay inay kordheen dadka ku dhaawacmay ama ku dhintay dagaalada ama horimaadka dadka soomaaliyeed hay-adda laanqayrta cas waxay xustay sidoo kale in dhaawacyada si gaar ah ay kordheen sanadkii u dambeeyey iyo bilihii u dambeeyey sidoo kale hay-addu waxay sheegtay in ixtiraam darro loo muujiyey dadka meydka ah kadib markii eh, gobolada sool iyo sanaag ee dagaalo xoogan oo ay ku dirireen ama ay ku dagaalameen dhinacyada hubeysan ee ciidamada somalilan iyo ciidamada s a c ee deegaanka ay dagaalameen arintan ayay sheegeen in ay ka dhalan karto colaadu ay kusii baahi karto deegaano hor leh eh, hay-adda lankheyrta cad sidoo kale waxay sheegtay inay tirakoobtay dadka dhaawacyada qaba iyadoo ay saddex jibaar sanadkii u dambeeyay ay kasii kordheen intii ay ahaayeen madaxa hay-adda lankheyrta cas ee magaalada garowe ee puntland cabdulqaadir saciid waa ninka la yihahdo axmed cabdulqaadir saciid oo warbaahinta u warramay waxa uu faahfaahin ka bixiyey eh, tirada dhaawacyada ah ee kordhay sanadadii u dambeeyey iyo sida laga yeelayo eh, weerarada beelaha soomaalida udhexeeya ama dirirta beelaha soomaalida u udhexeeya ee sii kordhinaya waxyeelada kasoo gaarta shacabka soomaaliyeed waxay ku saabsan tahay sidaad la wada socotaan dhawaanahan waxaa aad u kordhayay dhaawacyada ka dhalanaya hubka ama waxa loo yaqaano war wounded ee dadka ku dhaawacmaya hubka hadii la eego dagaalada ka socday laascaanood sideedii bilood hadii la eego dagaalada ka socda gobolada dhexe oo waxa waxaweye dowlada federaalka iyo al-shabaab udhexeeya dagaalooyinka qabiilada oo caanooyinka oo gobolka tusaalahaan mudug oo kale kusoo badanaya taasi waxay badisay tirada dadka ku dhaawacmaya hubka ama warwant loo yaqaano aada u kordhay marka arrintaasaan ka hadlaynay waxaan kaloo ku muujinay qoraalkaas waxa weeye in i c c ka shaqaynayso sidii dadka cidii dhaawacanta ay u heli karto adeeg caafimaad oo lagu gaarsiin karo meelaha ugu dhow sidoo kale waxyaabaha aan ku xusnay kamid ah in i c c samaynayso tababaro ku saabsan sidii loo wanaajin lahaa ama si dignified ah oo sharaf iyo cisiga qofka bini aadanka ku jiro in loola tacaamulo markuu dhintaan dadka oo tababaro noocaas aan muqdisho iyo laasaan ugu qabanay tiimamka shaqaynaya oo xarumaha caafimaad ka shaqaynaya si waxaa mudan inaan xuso inay ka timid yihiin volunteeriska ama mutadawiciinta ururka bisha caasia soomaaliyeed oo laanqeyrta caswada shaqayn dhow ay ka dhexaysa way jirtaa in baraha bulshada aada muuqaalo badan u haystaan eh, waxaa kaloo i jiraan eh, hor siyaadaha ama saddex jibaar ay noqdeen dad ku dhaawacmaya hubka eh, ama dagaalada ku dhaawacmaya saa daraadeed waxa weeye waxyaabaha social media lasoo dhigayo ama baraha bulshada ma xaqiijin karno anagu laakiin annagoo ka duuleyna in tirada dad ku dhaawacmaya hubka ay u tira badan yihiin iyo kuwa ku dhimanayaba ee sanadkan da waxaan qabanay tababaro loogu talagalay in bulshada la gaarsiiyo iyo cidda khusayso in la tixgeliyo meydka iyo dhaawacaba iyadoo laga duulayo mabaadida xeerarka caalamiga ee dagaalada iyo dhaqanka soomaalida iyo xeerarka soomaaliya iyadoo laga duulayo intaas in waxa weye qofka haduu dhintana si xushmad leh la hubiyey dhintitigiisa iyo aqoonsigiisa la aaso si sharafle loo aas hadduu dhaawac yahayna xarunta caafimaad ugu muhiimsan oo ugu dhow gaari karo adeeg caafimaadka lagaarsiiyo arintaas waxa weeye waxyaabaha baraha bulshada ku jira anagu maadaama aan horey kuu sheegaan xaqiijin karin waxyaaba badan oo muuqaalka qaarkood friketisa lasoo dhigayo ama muuqaalo la abuuray ma xaqiijin karno laakiin hadday jiraan de waxyaabaha ugu badan oo keeni kara waxa weeye adeega baraha bulshada iyo dagaaladiiba aada u badan oo soo kordhay tiradooda dagaalada ay kordheen meelo badan ay ka socdaan wejiyo badan ay leeyihiin ayaa laga yaabaa inay qayb ka tahay oo loo tirin karaa inay kordhinayso islaan waxay leedahay qayb hubaraa eh, oo qaabilsan arrintaas booqda xafiyada shaqada ugu weyna ugu muhiimsan ay ka qabtaan waxaa ka mid a ah in la eego dadkaasi meela ay ku xiran yihiin eh, xaaladooda say tahay caafimaad eh, nolol ahaaneed iyo in aysan wax taadiyaan la kulmin waxaa ugu dambeeyey asbuucan hadda aan ku jirno waxaan booqanaynay maxaabiistii khaatumo e fc khaatamo ay ka qabatay somalilan magaalada ascaanood iyo kuwii somalilan ay ka qabatay e fc khaatamo oo magaalada hargeysa ku xiran aqlaanbeytacaas waxay ka shaqaynaysaa sidii dadka xiran oo meelaha ku xiran ama lala-yahay in heladooda eh, hadday u baahan yihiin inay ogaadaan waxay la soo xiriiri karaan xafiisyadayada kala eh, eh, duwan ee soomaaliya ku kala yaala si ay u ogaadaan haddii ay ka maqan tahay inay heli karaan eh, barnaamijka baafinta oo bisha codka ay gacanta ku hayso eh, b b c da afilse waa lasoo marsiin karaa sidoo kale xafiisyadaan leenahayna toos waa soo hagaagi karaa waayahay saaxiibayaalkaasi wuxuu ahaa madaxa hay-adda laanqeyrta cas isagoo garowe ku sugan ayuu faahfaahin ka bixinayay waxyeelada ka dhalatay dariirta ama dagaalada u dhexeeya shacabka ama beelaha soomaalida ah si gaar ah weeraradii ka dhacayay gobolada sool iyo sanaag oo u dhexeeyey ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka s c markana wararka dunida inteeda kale waaweyn hadaan aadno ugu yaraan afar labaatan qof ayaa dhintay labaiyo labaatan kalena waa dhaawacmeen kadib shil gaari oo ka dhacay magaalo ku taala gudaha dalka beyro shilkan gaari ayaa ka dhacay magaalada dhulka buuraleyda ah dhacda ee waqooyiga gudaha dalkaasi waxaana wararku ay sheegayaan in tirada dhimashadu ay sii korortay iyadoo cisbitaal ku yaala magaalo u dhow meesha dhacdadan ay ka dhacday in la geeyey dadka dhaawacyada qaba ilaa iyo hadda saraakiishu magaaladaasi wax faahfaahin dheerada kama aysan bixin laakiin dhulka buuraleyda ah ee aagga gaarigaasi uu ku rogmaday ayaa waxaay tahay meela inta badan shiralka halista ah ay ka dhacaan waana dhul buuro ah oo wadooyinkoodu ay yihiin kuwo adag sida loo marana ay aada u adag tahay ku dhowaada ah, boqol kun oo qof ayaa la sheegay in tobankii sane ee u dambeysay ay ku dhinteen wadadaasi iyadoo ay tahay wadada ugu halista badan gudaha dalka bayru marka loo fiiriyo dowladda hindiya waxay sheegtay inay dirtay waa dowladda kanada waxay sheegtay in dalkeeda ay ka ceyrisay danjire hindiya u fadhiya gudaha dalkaasi canada kadib markii ninkaasi lagu soo oogeeyay ama lagu eedeeyay kiiska wadaad caanka ah gudaha dalka canada kaasi oo asal ahaan kasoo jeeda hindiya waxaase la sheegay in ninkaasi uu u ololeynayay in gobol ka tirsan hindiya ah inuu ka go-o gudaha dalka hindiya oo uu noqdo dowlad madax bannaan dowladda hindiyana waxaa la sheegay inay ku raad joogtay in dhawaaleydba ninkan oo ay doonaysay inay khaarijiso ninkan ayaa la sheegay danjiraha oo ah dowladda hindiya inuu fududeeyey dilka wadaadka caanka ka ah gudaha dalkaasi kanada islamarkaana u ololeynayay in gobol ka tirsan hindiya oo wadan gaar ah noqdo gobolkaas oo ay ku badan tahay qowmiyadda isaga uu kasoo jeedo maanta waxaan ku dhawaaqaynaa anaga oo ereyna diblomaasi muhiim ah waan ka xunahay inaan erino laakiin waxaan kusoo ognay dacwadda ayay tiri haweenay u hadashay warbaahinta canada oo sheegtay in ninkaasi kiis lagu soo oogay ra-iisul wasaaraha dalka ee canada justin trudo waxa uu sheegay in uu walaa xoogan uu ka muujinaya arrintan loona baahan yahay in dowladda hindiya si dhaqsa ah ay kaga jawaabto booliiska canada cidna ma xusin in ninkan sidoo kale dilkiisa ay ka dambeysay ama cid kale ay ku lug leedahay laakiin ninkan ayaa looga shakiyey inuu isagu uu soo maleegay bishii agosto ee lasoo dhaafay ma jirto wax faahfaahin dheeraad ah oo ay madaxda dowladda kanada ninkan dilkiisa ama ninkan eeda lagu soo oogay ee dilka ah inuu ka dambeeyay cadeynaya dhinaca kalena dowladda ukrein waxay sheegtay in khasaare xoog leh ay gaarsiisay ciidamada ruushka uu doonayay in saacadii lasoo dhaafay ay isku ballaariyaan deegaane horleh oo ka tirsan gudaha dalkaasi ukrein taliyaha guud ee ciidamada dhulka dalka ukrain ayaa waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay jebiyeen saddex kamida ah guutooyinka ugu wanaagsan sida uu hadalku dhigay ruushka guutooyinkaasi oo doonayay in bariga ukrain gaar ahaan magaalada doneski ay weeraraan genaraal ozeliki ayaa waxa uu sheegay in ay qorsheynayaan ciidamada militariga ukrain in imika weeraro ay qaadaan taasi oo ay ku doonayaan inay kusoo afjaraan ciidamada kusoo duulay ee ruushka dagaalka qeybtiisa ugu badan waxauu ka dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay bakhtum iyo deegaan u dhow halkaas oo yukrainiyiintu ay weerareen iyagoo weerarka eh, ku qaaday ciidamada ruushka cutubyada ruushka ayaa dib uga gurtay deegaano badan oo ka tirsan gudaha dalka ukrain ukrain iyo russia ayaa dagaalamaya ku dhawaad muddo laba sano ah mana jiro ruushku weli wax guulo ah uu ka keenay dagaalka uu kula jiro ukrain tan iyo xilligaasina dowladaha dunida ee reer galbeedka iyo mareykanka u badan ayaa u kala saftay labada dowladood ee rusiya iyo sidoo kale ee ruushka deegaanada jaleeda oo ah deegaano ku dhow gobolka waqooyi ayaa weli waxaa ku sugan ciidamo ruush ah iyagoo afartan kilomitr u jira magaalada bakhmud ee gudaha waqooyi ee dalkaasi ukraine waxaa isku dayeysaa in iska caabin xoog leh ay sameyso iyadoo sidoo kale bilihii lasoo dhaafay ay geysanaysay weeraro duulimaadyo aan duuliyo lahayn oo ay ku garaacday magaalooyin badan oo kamid ah gudaha dalkaasi ruushka markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daawaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu hadalhaayay ayaad xubintan ku dhagaysataan wadajir waxaad la socodsiinaya cabdulaahi iyo luul markaana aan ku hormarno dhanka hadalhaynta waaya hiluuley dhanka hadalhaynta haddii aan ku horumarnana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabay taliyaasha ciidanka kuwaasoo kalea markaasi taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka sidoo kalena taliyaha ciidanka lugta ee ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya taliyaashan ayaana waxaa la leeyahay waxa ay yihiin waxa ay qayb ka yihiin markaasi isbedelada lagu sameynayo ciidamada ee xoogga dalka maadaama dhowaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu sheegay in eh, lala xisaabtami doono cid walba oo markaasi ku takrifal awoodeed samaysa ka tirsan ciidanka islamarkaana maxkamad lala tiigsan doono eh, dadka ayaa siyaabo kala duwan u fasirtay markaasi qaadistii lagu sameeyey eh, taliya ku-xigeenka taliyaha lugta ee ciidanka xooga iyadoo markaasi muddo aada u kooban oo xilka hayay islamarkaana xilka laga qaaday iyadoo taliyaha ciidanka lugtana loo magacaabay gaashaanla sare dayax cabdi cabdulle tan ayaana waxaa laleeyahy waxa ay qayb ka tahay isbedelka lagu sameynaya saraakiisha ciidanka si loo dardargeliyo dagaalka lagula jiro al-shabaab aad iyo aad cabdulaahi oo sidoo kale waxyaabaha baraha bulshada lagu hadalhaayo haayo waxaa qayb ka ah saacadihii lasoo dhaafay xaawo cismaan oo ah gabar daayar oo ka tirsaneed al-shabaab gabadhan ayaa shalay maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukuntay waxayna kasoo muuqatay shaashadaha baraha bulshada ayaana saacadihii lasoo dhaafay aada u qabsatay xaawa cismaan ayaa waxaa la sheegay inay al-shabaab u qaabilsanayd shirqoolka ragga iyo weliba kaydinta hubka oo ay al-shabaab u qarin jirtay hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale gabadhan ayaa waxay la hasaawi jirtay dadka maaragtay xilalka ka haya dowladda amaba askarta aad iyo aad saraakiil inay shirqooshay ayaa la mm. sheegay mm. marka shalay ayaa gabadhan xukun ku dhacay mm. saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada ayay si aada u qabsatay iyadoo maaragtay dadka isla dhex marayeen gabadho ay tahay gabar daayar mm-hmm. oo oo ninkay maaragtay naxariir usoo bandhigto uusan ka jiidi karin haddana ee al-shabaab la shaqeyso shirqool ay ragga ku watay muddooyinka dambena waxaa soo batayba ama soo ifbaxay mhm. in shabaab ay dumar dumarku adeegsanayeen mhm. shirqoolka ragga ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan hadalhaynta haddana halkaas kaga tagno markaana dhanka qormooyinka qormada ugu horreysa dhankayga kala fogaanshaha macno ma sameynayo haddii qalbiyada ay wada jiraan duruufaha nolosha uma baahna murugo ee xal ayay u baahan yihiin murugadu waa musiibo raadsata keliya dadka qulubta wanaagsan waxaad ahaan doontaa mid lunsan ilaa aad dukato mararka qaar qalbigu waa mid mugdi u ah sida badda oo kale cidi ayna ogeyn waxa ku qarsoon gudihiisa qofka haddii uusan diyaar u ahayn isbeddel wakhtigaagaha ku lumin khaladka ugu xun ee aad noloshaada aad gasho waa inaad mooddo inaanay waxba isbedelayn haddii aad naftaada jeclayn ma awoodid inaad jeclaato qof kale haddii aad naftaada aaminsanayn ma awoodid inaad aaminto wax kale ma jirto ruux loo qoray murugada maalin uun waad ka bixi doontaa dhibaatada tahay qormada ugu dambayso dhankayga haddii aan soo qabto go'aanada yaryar ee wanaagsan waxay ku horseedi doonaan waddada ammaanta leh ee guusha balan aadan oofin karin oo aadan hadhow ka soo bixi karin ha isku qaadin qofna murugadiisa iyo dhibkiisa ha ka shaqayn inaad ka shaqayso maahane farxaddiisa iyo horumarkiisa haddii qalbigaaga la nool yahay wax tegay kana murugoonaya maalin walba way adkaanaysaa inaad wax horumara ah samayso xaqiiqdii astakfaarta weesho oo joogtay astakfaartana waxa qaadaa dhammaan culaysyada sidoo kale mar walba badi ku salinta nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dadaal jimicsi oo jirkaaga ka shaqee ugu yaraan haddaadan wax kala samayn karin socodka badi oo wax badan soco socodka caafimaad ayuu inuu leeyahay maalintii yaysan kugu dhaafin adigoonan qur-aanka aqrin ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey shaqayso qofna ha ku tiirsanaanin oo waxba ha weydiisan qof adag iska dhig oo adiga naftaada wax u qabso kulamadaas ayaa ugu dambeysay xubinta bandhigga warbaahinta bulshada waa luulia cabdulaahi oo idin leh nabadgelyo wayahay saaxiibayaal weli ogaleyaad maqlaysaan waxaad dhegeysateen xubintii bandhigga warbaahinta bulshada saaxiibayaal ogaal ayaad maqlaysaan markana xanaadeyna wararka dunida intooda kale ee soomaalida ka baxsan shiinaha haddaan ku hormarno dowladda shiinaha waxaa la sheegay in diyaaradaha dagaalka ay u dirtay jasiiradda dooneysa iskeed inay uga go-do gudaha dalka shiinaha ee la yiraahdo taiwan taiwan waxay xaqiijisay ku dhawaad boqol diyaaradood oo nooca dagaalka ah inay soo galeen hawada taiwan wasaaradda arrimaha gaashaandhigga ee dalkaasi ama ee jasiiradda gooni goosadka ah ee taiwan waxa ay soo jeedisay in shiinuhu uu joojiyo tallaabada iyo daadnaansiga uu doonayo inuu kula kaco ee jasiiradda taiwan cagjuleynta milatari ee joogtada ah ee ka dhanka ah waddankeenna waxaan uga degaynaa inay xiisad ay dhalin karta ayuu yidhi mas-uul u hadlay dowladda waa dowladda dooneysa inay iskeed madax bannaani ay u hesho ee taiwan taiwan ayaa waxay intaasi ku dartay in ugu yaraan afartan ka mid a ah diyaaradaha dagaalka ee shiinuhu inay kasoo gudbeen khadka dhexe ee marinbiyoodka taiwan iyo ay wadaagaan shiinaha kuwaas oo diilin aan rasmi ahayn ee u dhexayso labada dhinac ama labada biyo ee shiinaha iyo taiwan shiinaha ayaa si joogtaha wuxuu u sheegtaa in eh, maamulka dimuqraadiga ah ee taiwan inuu qeyb ka yahay dhulweynaha shiinaha halka taiwanna ay tahay ama ay sheeganayso inay tahay maamul iskeed u madax bannaan oo doonayso in dunida ama caalamka intiisa kale ay aqoonsadaan libiya haddaan aadnana waxaa laga soo dayrinayaa xaaladda magaaladii daadadka iyo robabku ay ku dhufteen iyadoo durbaba cudurro ay ka dilaaceen waxaana la filan karaa sida ilaha caafimaadka laga soo xiganayo in cudurro ay ka dilaaci karaan magaaladaas halkaas oo dad badan mar kale ay ku neef waayin karaan khasaaraha dhimashada ayaa ah shan kun in ka badan oo qof gaartay kadib daadad iyo robab mihigaan ah uu ku dhuftay magaalo xeebeed ka mid ah gudaha dalka libiya wasiirka caafimaadka maamulka bare ee aqoonsan tahay dowladda waa beesha caalamku waxa uu sheegay in saddex kun in ka badan oo qof ay imika ay guryo la-aan yihiin kadib markii guryahoodu daadadku cagta ay mariyeen islamarkaana ay waayeen hooy ay jiiftaan waxaana wasiirka caafimaadku intaas u raaciyay in dadkaasi xaalada caafimaad darro durbadiiba ay soo jahday dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha dalkaasi libiya cusmaan hamdan ayaa waxa uu kala diray dhammaan golaha hoose ee magaalada deernah oo ah magaalada masiibadu ay ka dhacday wuxuuna u gudbiyey ama uu sheegay in baaritaan lagu sameynayo maalmo kadib markii masiibadii weyneed ay ka dhacday magaaladaasi waxauu sheegay in bariijada ama togaga mara magaaladaasi si aan habaysnayn ama naqshada biyaha ay qaadaan in aysan si aada ah aan looga taxadirin kadib markii biyuhu ay ku soo jabeen magaalada oo ay dhammaan qarqiyeen arrintan ohol sheegay in mas-uuliyad darro ay ku ahayd maamulka ka arrimiya magaaladaas waxaana uu sheegay ra-iisul wasaaruhu in isla xisaabtan xoogan lagu sameyn doono maamulka magaalada masiibadu ay ku dhufatay ee dad badan ay ku dhinteen arrintan waxay imaaneysaa iyadoo ah, ay isa sii tarayaan baaqyada ka imaanaya ee dadka magaalada oo ku aadan in lasoo bandhigo natiijada baaritaanka lagu sameeyey musiibadii lalana xisaabtamo mas-uuliyiinta magaaladaasi maamulayay oo magaaladu masiibadu ay ku dhufatay dhinaca kalena roobab mihiigaan ah ayaa waxa ay ka da-een waqooyiga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo d c congo waxa ay wararku ay sheegayaan in dhulgo iyo sidoo kale daadad xoogan ay ku dhufteen saacadii lasoo dhaafay oo xalay sakdii dhexe iyo aroornimadii saaka ahayd waxaa la sheegay in gobolo badan oo ka tirsan jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee diyaar congo inay ku dhinteen in ka badan labaatan qof mas-uuliyiintu waxa ay warbaahinta u sheegeen in khasaaraha sare uu sii kici karo saacadaha soo socdo welina la isku dayo in gurmad iyo badbaado loo sameeyo qolyaha samatabixiyaasha ayaa isku daya inay gargaar iyo gurmad ay sameeyaan laakiin waxaa tan ay noqonaysaa xaalad masiibo ah dhulgo xoogan ayaa jira oo dhulka jilacsan ee carada ah ayaa dhulku waxa uu noqonayaa mid daldalaac sameynaya ama dalolo waxaana deegaano badan ay noqdeen kuwo dhulka ka hoos maray masiibadan ayaa waxay ka dhacday agagaarka webiga congo ee magaalada lilaza ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi ee xadka la leh mongola waxa ayna isku dayaan ciidamada gurmanaya in ay dadka badbaadiyaan roobka ayaa waxay yihiin kuwo dabaylo xoogan wato waxayna ku dhufanayaan waqooyiga iyo koonfurta waxaana la filayaa sida saadaasha hawadu ay sheegtay in roobabkan ay usii gudbi karaan deegaano hor leh iyadoo dabeyl karaar qaadanaysa oo xoogan oo dharbaaxaysa dhibicda roobka ay sii xambaarayso gudoomiyaha gobolka kaza laamiya ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay tahay masiibo xoog leh oo dadku ay yihiin kuwo dhimanaya kadib markii roobabku ay ku dhufteen dunida oo dhan waxaa sanadkan gudihiisa ka da-ay roobab iyo dabeylo xoogan wadamo kamid a ah qaaradaha yurub iyo aasiya iyo amerika waxaana dhintay kumanaan qof arintan waxaa loo sababeeyey isbedelka cimilada oo sanadadii u dambeeyey isbedel xoogan uu ku yimid ugu dambeyntiina nin ayaa mindi waxa uu ku weeraray qoys deganaa guri ku yaala magaalo dhacda koonfurta taiwan ninkan ayaa la sheegay inuu weeraray qoyskan oo deganaa dabaq aada u dheer waxaana uu mindi ku dilay ninka guriga iska leh iyo sidoo kale xaas uu qabay oo uu dhaawac xoogan gaarsiiyey sidoo kale afar qof oo kale ayaa dhaawacmay booliiska magaalada ku taala gudaha dalka taiwan ama jasiiradda taiwan ee gooni goosadka waxa ay sheegeen inaan la ogeyn ninkan waxaa ku qasbay inuu weerarkaasi uu geysto balse baaritaan lagu sameynayo weli saaxiibayaal ogaal ayaad maqlaysaan agaag saaxiibayaal markana waxaad soo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaanay shar ninkii xigsada isagaa ka shallaayee shaybabkii la shaqeeyee shacabkooda ka eexday waa iyagaa ku shabbaaxay war cid kastooo la shaqaysaba shirqool bay ku dilaane waa kuwa ku shabbaaxay wadin shabaabo ise wuxuu yidhi eh. shaluubaan ka dhacayo dhiigga layga shubayaa muya lagu shukulayaa shaantina abaaran oo qaba rasaas igaala daalin askari oo ciidanka dowlada ogobyaina wali erey shabeelku dushiisa shimbiraha kuma degaano shafli baa ruuxii shanta saaro shallay baa weligiis u dambee jidhay aryadhaha war ma haysina baryahan odayaasha shabaabe tay dhigaan hore loo yaabay shabaab mudankaay oo marsiiyo midba maalinay toogteen bal ninkii la noolaa kara haysisiinabo warbawso hore looma dhihin ninkii matkorsada isaga meleg waarsoo hore looma dhihin cagtii joogsan weydaa mar bay ceeb la kulantaa godqiyaani lankigodo waana dheeray madadan buu sika dhiidoona war waxaa kaloo layidhi nimba wuxuu ergaystu abaalkeeda helaya warsoo hore looma dhihin nin aabeesta koriyow adigaw aye axdii male qawaariij aryaadhaha warkaan ha dhex roorine eh? odaxaaji roog la dhihi jiro maalin dhoweed cows weyne ka lahay madaxweynaha afar odayaan kala tirsannaa eh? eeminoo war iga maqlaayo waa la taliha hayaanaan isku baabi'in shabaab galcaday inya ka wadeenoo budbudgeeyeen eh? ay labaatan xabadood madaxu uga dhifteen laakiin waxaasoo dhan waxaa ka daran sababtay ku maageen guri weynoo oo galcad ku yaal oo wiilow adeer u yaha xaaji roog iska lahay ay miina ku wareejiyeenaa yidhi xaaji roogna wuxuu yidhi yaa layidhi walaalayaalow saanunama qabato mugaasay dhaheen gurigaan dowladda mugay timaada inay noo gashaan ka cabsahaynaa aryaadhaha dagaalka dowladda waa ku wada jirnaahe guruga hanaga dumina uu yidhi inya ka tageenay cawadii saq dhexe u soo galeen inya xirxireenay baabuur dabada fataq siiyeen ay budbudgeeyeen haye miyaa la arkaahe gaalnimaa lagu xukumoo si xunaa loo dilee war qawaarij walaal ma lahan eh. wanaag iyo xishood ma lahan eh. waa yeelkii waaya eh. iyo wiilkii dabaroora eh. ayagaa wadkood noqonurbawaana waxaan dhihi lahaa eh. khawaariijinna lama dhalane qofkii la jiro ku quuso inay ku qisaasayaan war dadkaani cuqubada galeena ka soo baxdaye kuwadda dibirsanoo maalindhoo caws weyne ka lahaa bal arka maydadkoodii meel joogaa laga waaye laba ka mid ahaa isdishaa la yidhi kii soo harana iyagaa dilaa layidhi aryadhaa sharwadeeshiida dhaafima waxowshiinsaan awaashaalay sharwadeeshiida dhaafima waxowshiinsaan anaa waa shaalay bal ninkii la noolaan karaa heesasiinaba habeese eh. ubadkeeda deesta eh. daaje rabeeya eh. dib u qooma meeye yadheegi jari nin libax ku soo boodoo biixiyaha jabiyey shabaabnimay bulloy warwaaqlow nin shabaab u heesoo ma jiro horumar gaaraaye hoog iyo ba'buu kala kulmaa horarka shaydaan war la layidhi nafti hallig naftihuraa helay warba wa shartooda ay dhibaysa la shaqayn iska daaye war reer banaadir waxay horu dhaheen kaari weyse waa ku haysataa waar wallaweynay ma iminkaa khawaariistu weli odayaa la socdaanwarbow dad baan garanayn khawaariij waa gebagabees kaga harae eh. waxaan dhihi lahaa eh. dagaalkii shabaab lala galiyo degelxuraynteenna eh. qaar diidan baa jira haddeer oo dan gaara le'eh ka difacdan qarankeenna waa kama dambaystiinwarbashiirow abwaanguurana wuxuu yidhi difaaciyi laydal jirko la durgiyey kaa dood qaaban difaaciyi laydal jirko la durgiyey kaa dood qaaban war kalamaanay war ma haysiine khawaariijtii gobolka mudug midda ka raacday weligood ma aysan arkin umana aysa fadhin mana filanayn aryaa dalabow horta koobtiya koofidi laga kuudayu waa kaakow horta koobtiya koofidi laga kuudayu waa kaakow war cabdilow inaad meesha joogta camal aadba u hadashaye buushashay ku jireen oo ka carareen haddaad aragto calooshaa ku xanuunaysa sababtoo ah baalladu xitaa kuma noolaan karaan waxaase intaasoo dhan ka sii daran shacabkii bacaad weyne guryahay shalay ku dumiyeen maantay dhisay cayrsanayaan aarigadii bacad weynena islamaantay calankii ku xidheen degmo cadowgii laga cayrshay oo shacabku ka maqan yahay haddaad arki jirteenna ree bacad isla maantaba way soo degeen shacabka cabaarana waxaa la yidhi saacadaha soo socda calama u duuganay la soo bixi doonaan hadda cabdilla waxaa laga rabaa degmooyinka laga maqan yahay dadkooda inuu meel ku sheego ubow markaa maanta reer galmudug waxaa u daaran maantoo kalena madaxaana fulan aryaadhaha nimanku toban sanay ummadda dhibaayeen inay ordaan maahina cagaha dhulka ku celiyeen askaysina ha yeesheen oo rag hees ka dhigeen oo keliya heesu yeeleen xaytaa wixii orod badana bartiyo wadnaha bartiyo wadnaha bartiyo wadnahe isku qabo ayba la mareehe war nimanku jahaadaan ku jirna ay dhihi jireene jinna lagu ordaa al-shabaab hortood abadka ima maqal allaylahee balaayoy nin baadbaada haysto allaylahee balaayoy kuu baahday adigoo Eh. Eh. Eh. ku baaqay waa nacas calaylehe balaayoy hadday nabaadu baado calaylehe balaayoy ninkan kuu birdhigiine ka baxsadayna waa fulay war adinkadan waxaad ka tagteenoo maanta taagan allaylehee balaayoy baroornoqootay guusha aryaa adiga naftirkaaguna waxaad ka tagtay allaylahee balaayo lasku baray daraada waar shabaab intay goorigoor tahay waxaan horan lahaa dufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye ayaan daadku kuula tegin war khawaariijtii waxay ka maraysaa allahayow dalmaaqaan dawdad maaqaan qoridaad wadaanahay dow yahayga raarido warade soo lama odhan intaad qaaday xumba cuskay aryaadhaha samigay cabdullo isaguna soo dhegadhegeeyo wuxuu yidhi shabaabka waxay dhaheen cariirimaanka caymaana iyo cuuleys ciriya dhulka cariirimaanka caymaana iyo cuuleys ciriya dhulka waayahay dhegaystayaal xubintii kalamaan waxay qayb ka ahayd barnaamijkeena ogaal saaxiibayaal aniga oo ah axmed yarir ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay mar kalentaan kulmayno nabadgelyo

sabaa

warkeeda rumaashana oh, warkeeda

gelin haddii aan dayaxu jirin xijiyaha dadka guda daariiqaanay ku arkan daariiqaanay ku arkan adna lahaa ka helay doherkani laga dariniyo dugsaanku leere doqonimohaw cashaqan

waayay waatee ضؤت دراغر وين عاشق